الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما ينفعنا والحمد لله على كل حال وعن شيخنا رحمه الله تعالى أن المؤمنين القلبية allatii taasoo hiya min aliimaani iimaankeeda ka tirsan oo min mawaasimihi ama ah. iimaanka waxyaalaha mawaasimkiisa wanaajina ka mida ka xub illaahi warasuulihi wala jacaylka ilaah rasuulkiisa fahaadihi taasi faadihi tani takuun waxay noqonaysaa waajib qof walba khadafkaa midku waa jiraan wamaquulan minhu iyo mid wuxuu doonaya lagu taxsiinaya xasishado lagu xasiliyo bitaxsiili asbaabiha asbaabteedii lagu xasiliyo walaa yucdaru laguu cudurdaari maayo fii cadami taxsiilihaa xasilisho xasilishadaayo lagu cudurdaari maayo oo ama fii wujuudi dibihaa didkeedii iyo tii ka soo horjeeday jiritaankeeda lagu uurdaari maayo ka baqdillahi wa rasuulihi waa rasuulkiisa iyo cadhadiisa oo kale lianna fii cadami wujuudihaa jiridla-aanteeda ilaahay iyo rasuulkiisa jacaylkooda laga yaayo qofka qalbigiisii oo wujuudu adaabihaa ama adaabeeda wixii ka soo horjeeday oo laga helaa waxaa ku sugan dalaalatin dalaalo iyo fasil alcadamu ilayhi inankiisi aanu jirin liannahu marama yanfaku ilaaha ka fakan maayo ka fuqi maayo can xub illahi warasuulihi ilaahay iyo rasuulkiisa jacaylkooda fa idanfaka marka uu ka makado inay kala baxaan ee meeshii buqda ama uu cadhoodo iyo rasuulkiisa uu u qaba ay tiaado kana dalika kaasi waxaa waya daliilun calaa cadam liimaan inay iimaan keliyaya ku darsanaysaa alsaaqu min alacmaari haddaba waa kii adkaa ee acmaasha ka mid ahaa uma yacni ina alficla ficilka yusradu fiihi waxaa loo sardiyaa an yakuuna maqduudan calayhi mid makara inuu yahay walaakin an yusradu fiihi ma loo sardiyaa an yakuuna saaqa min aanu ahayn mid dhib leh masaqada dugli inaanu ahayn mala shardiya alwaadicu waxa weeye sida jira ama aya ficlan ficil kasta laa yaxlu ka madmaan maayo min mashaqati mashaqa iyo falmashaqatu mashaqadu min takliifi takliifka waxyaalaha naaziya ayay ka mid tahay walaakin idaa kaana hadday ahaato mashaqada markay ahaato mashaqatu muctaada nafaqeeda waa aaga leeyahay oo tudyiiquha anafsu albashariya nafdan biniaadmiga ay xirayso falaa yuntafaku ilaha lama daymoonayo walaa takuunu mana noqonayso xaa'ilan waxay sortaaga duna takliifi takliifda waxay ani iska horistaaga ma noqonayo ama mashaqa hayra maxtiyaadiya ma aaga lahayn ayatii taasoo laa tudiiquha laa tudiiquha nafsu dhagbaari karaynin ilaa bikulfatin zaa'ida mashaqo dheeraada wa dayqin cadiidi wa caadatin shadiidin iyo dhib daran mooyaane fa ina alxukma yakhtalifu xukunku isagu waa iskhilaafayaa waxaan sheekhu leeyahay waxaanu soo ficilka la isku kalifayo waxaa laga maarmaanay inuu yahay mid la karayo mumkina maqduura waa inuu mukallafka u yahay ee haddaba miyay shuruudda ka mid tahay inaad u adkay oo mashaqo iyo dhibi aanay ku sugnayn taasi shardi miyay tahay waxay leeyahay sida jirta ficil kasta oo la qabanayaa mashaqo kama madnaado oo mashaqadu waxay ka mid tahay waxyaalaha takliifka lawaasimdiisa ay laasimsanayo ayay ka mid tahay lianna maxay tahayba takliif maxay yidhi ilzaamun bima fiihi kulfa takliifda lafdeedii ayaa waxay tahay qofkii oo lagu laaziminayo waxay kulfo iyo han iyo mashaqa ku sugan tahay markaa ficilka saa la qabanaya mashaqada madama mashaqaduna waxay ka mid tahay nawazi wa ayay ka tahay idan markaa dawada markaaaanu wax masadaan iyo wax kulfaan iyo wax adayga mid aana ahayn shar dawadu maaha oo yacni ficilkii iyadoo la karayo ayuu haddana waxaaweye mashaqiyo dhibi ku jiri karaan oo taqaaliidda sharciga ayna saynu sheegna mashaqo ka madnaan mayso waxaana markaa mashaqada u leedahay dee maqdii ayaa lagu weynayaa wixii mubaaxaad ahaa wixii markaasaan banaanay laga foyna tayna shagaa ku sugan oo xadiidkii waxana imaamu muslim jannada waxa lagu dayro ama lagu xeeray waxyaha muqdamahaysoo dhan maantana waxa lagu xeera xindaan looga dhigay waxaan idhaahdo waxay nabdi jaalaysohayso Um haddaba markay tahay masaqa muctaada masaqa noocaada leeyahay masaqa mar dembiga amniga ay karayso loo daynoonayo mid xaayino noqonaysa oo taagaysa ama toonaysa oo takliifdii joojinaysa oo xaayino noqonaysa oo ka hor istaagaysana ma noqonayso lianna waa wax marka aanay takaaliifdii aanay ka madmaanaynin qofkii uu karayo darar iyo dhibiino aanay kaga imanaynin ayay taasi noqonaysaa maqsuudka iyo ujeedada yacni shaaricuha ma aha mashaqada takaaliifda ku jirta uma jeedo maqsuudkiisu waxa weeye in masaabixda ku ratibmaysaa in la xaqiijiyo mafaasidan iyo xumaanahan yani laga filayana in laga hortago si maqaasidii shareecada loo ilaaliyo raaqada mukalafkeeda inu mashaqada u dulqaata sidee masaalixda loo xaqiijiyo sida qofka masala ninka xanuunsanayo kale daawo kuun baa lagu mirayaa daawo qaraar baad cunaysaa marka waxaad u cunaysaa maad u isticmaalaysaa waxa weeye biyii waxa ka dambeeya haddayse eh, mashaqadu tahay midaan loo aadanahayna qayr ictiyaadiya ay tahay oo nafdan bini aadmigu aanay karaynin ilaa kunfo siyaadaa iyo cidhiidi iyo dhibaato daran mooyaane xuunka inuu tahay iskhilaafayaayo iyada arrinkaa yeelanaysaa قل اللهم انفعنا لي شهادة فيه وعلى صدقائي وكنا مقدورا على أن كان ولكن لي شهادة فيه وما لا صدقائي وكنا سعاقا إلى معكين الله بيحوى أن أي فعل فعل كالسلام يخلق لنا لنا ومنا الشقة فما شقة من نوازي التكليف تكليف ده ويزرت على أي كبتاي ولكن إذا كان من شقة من كابة مرحة تصديق على النفس البشرية يبدأ من أن يشريسه falaa yulqaba kunahaa lama dawloonayo walaa takuna haayadan mana noqonaysa min haayan iyo taama noqota duuna takliifi takliif sukuneediyo ama imashaqa gayr lictiyaadiya mashaqada aan ictiyaadiga ahayn allatii taasoo laa tudiiqu nafsu aanay karaynin ilaa bikulwatin faa'ida kulwa iyo dhibaato dheeraada mooyaane wa dariiqin ciliili waxanatin iyo dhig shadiidin oo daran mooyaane faina rabbi yahtalibu falaayada xilka la markaa waad wada soo socotaa awalan mashaqa hayra caadiya waa mashaqo aan caadi ahayn oo tadra'u ku soo darin cala alficli bay ugu soo darin ficilay ugu soo darin bisababi duruufin khaasa duruuf iyo xaalada khaas ku ah bilmukallafi kan mukallafka gaar ku ah sababteed bay kuwa mithlu mithlu asiyaam fi xaalati safar waa safarka waa islaamka xaaladdii safarka walmaradi iyo xaaladda xanuunka wa midlu likraah waa qasalkii calaa kalimati lkufri lagu qasbay wa midlu amri bilmacruuf wannahyi cani ilmunkar waa faridii wanaagga iyo nahyidii xumaanta idaa tarataba marka uu ka ratibmo cala alqaa'imi bihi kii ku qudaya markuu kaga ratimayo halaaku nafsihi nafdiisiibay ku halaagsanto fa fii hadihi alaxwaal fafi hadihi alaxwaali dafaca ashaaricu alxakiimu shaarica xikmadda iyo falka subani wuxuu ku riixay hadihi almashaqaad birukhasi ruksooyin allatii taasoo sharacahaa uu sharciyeeyey fa abaaxa lilmukalafi wuxuu u baneeyey tarka afcaali alwaajiba afcaashii waajibka inuu ka tago waityaana alafcaali almaxduura afcaashii la diidayna inuu la yimaado dafcan lilmashaqaati mashaqooyinka iyadoo la dafcinayo wa rafcan lilxaraji iyo ayadoo xaraska iyo dhibta laga kor yeelayo waxau sheekhu leeyahay mashaqada kayr caadiyada ah ee ku timaada ficilka iyo wuxuu qofku samaynayo kaga imanaysana duruuf khaasa oo la soo gudboonaatay qofka mukallafka ah masalan waa soonkii oo xaalad safar dhexdeedu soomo ama xaalad xanuun dhexdeedu soomo waa qofkii oo lagu qasbay inuu kelimad gaalnimo ku dhawaaqo waxa weeye wanaagga faridiisii iyo xumaanta diidmadeedii marka ay qofkan ku qumaya ee wanaagga fariya xumaanta diidaya ay ka imanaysa inay nafdiisiiba ku baxdo oo masalan boqor iyo dawlad jaa'ira ayuu markaa wuxuu sheegayaa oo hadduu wanaagga u tilmaamo nuxaanta ka reebo dee qudhaa bay ka jarayaanba xaaladuhu markay caynkaa yihiin shaarica xakiimka ee falka suubanee surmasteegtada ah inay shay walba meeshiisa dhiga mashaqaadka waxa uu ku dafciyuu ku riixay ruqsooyin uu jideeyey ruksadaasina waxa weeye qofkii mukallafkaa ah waxa markaas loo ibaaxeeyey in afcaasha waajibadaa ah uu ka tago marka ay dee safarkii soomkii safarka dhexdiisii iyo safarkii iyo soomkii xanuunka dhexdiisa dee mashaqa iyo dhibi ay ka imanayso aada u darne haddii ay darar muxaqiq ka imanayona dee xaaraanbabay ka noqonaysaaba iyo inuu la yimaado afcaashii maxduurka ahaydoo masalan dee haddii la yidhahdo masalan waxaa ku dhaqaaq wax gaalnimo keenaya ama la yidhahdo ku dhawaaq la yidhaahdo iyadoo inuu la yimaado ayaa loo banaya iyadoo mashaqaadkaa la dafcinayo xarajka iyo dhibtana laga dulqaadayo qofkan marka xaaladdaas oo kale marka ay ku timaado ruksadasaa loo jideeyey casiimadaana inuu ka tago ruksada iska qaato ayaa loo jiray si xadiidka imaamu axmed iyo bayhaqi iyo tabaraani iyo in allaha yuxibu an tuutaa ruqasuhu in lala yimaado ayuu jecel yahay sida casaa'imtiisaba in lala yimaado uu jecel yahay markaa inay iska afuraan kelimat alkufri in iskaga dhawaaqi karo biyo hadduu isticmaali kari waayo iska gebagabaysto ayaa loo baneeyey waana mabxadkeeda ruqas iyo caziima yani halkaa iyada laga hadla weeye taasi sidii markaa dee camaar ibnu yaasir oo kale oo markii ay tacdiimka u geysteen ee markaa nebiga wax ka sheegay ee dabeetana u yihi sideed ah, waxteena qalbigaaga ah ka helaysay waxau yihi dee wuxuu ahaa mutmainun biliimaan mid ku xasiloon buu ahaa hadday ku noqdaan ku celi buu yidhi halka hadday kugu celiyaan ku noqo fain caadu facud awalan mashaqa hayra caadiya tadra'u ku soo darinaysa cala alficli bay ku soo darin bisababi duruufin khaasa xaalada khaasa sababteed oo bilmukallafi mukallafa ku timi mila asiyaam waaba fii xaalati safari walmarad xaaladii socdaalka iyo xanuunka wa mil alikraa kalimati lkufr iyo dirqinta lagu dirqay kelimadii gaalnimada wa midl alamri bimacruuf wanahy can lmunkar faridii wanaagga la faraya diidmada xumaanta la diidayay idaa tarataba marukirati macana alqaa'imi bihi ka ku qulaya la imanaya wanaagfaridda iyo xumaan reebidda halaaku nafsihi naftiisa halaageedu fa fii hadihi alaxwaal dafaca shaaricu lxakim hadi lmashaqaat mashaqooyinkaa wuxuu ku dafciyey birukhasi rusooyinka allatii taasoo sharacahaa uu jireeyey faabaaxa lilmukallabi wuxuu banayay tarka alafcaali alwaajiba afcaasha waajiba ka tigitaankeeda wayti'an alafcaali almaxduura iyo afcaasha maxduurada ee lamamacay laymaantikeeda dafcan lilmashaqaati iyadoo meesha laga saarayo warafcan lilxaraji iyo iyadoo dhibta la koryeeliyo walaakin ashaarica maca haadaa kaala jirkiisa jacala wuxuu ka yeelay taxamula bacdi almashaqaati mashaqooyinka qaarkeed yani in loo dul qaato oo la xambaaro hayr alictiyaadiya ee aan ictiyaadiga ahayn fii bacdi alaxwaali xaaladaha qaarkood min qabiili lmanduubi kii manduubkaa sunnaha dhinaciisa ayuu yani xaggiisa ayuu ka dhigay kamaa fi lmukrahi sidii kii lagu dirqay cala alkufri falow an yaquula inuu yidhahdaa buu leeya kalimata alkufri ruksa walmanduubuka markaa la sunneeyeena waa sabru cala aladaa inuu dhibta ku sabro waibtiraacuhu iyo inuu iska diido can maqaalati alkufri kufriga iyo gaalnimada odhahdeeda walow addaa daalika ilaa halaakii halaagiisa haba keentee wa kal qaa'imi kii ku taagnaa weeye bilamri bilmacruuf wanaagga faritaankiisa wanahyi can ilmunkar low an yaskut inuu aanbusaabulaya walaa yuwaajih alxukaama adalama xaakimiinta daalimiintana aanu ku waajihin biamrin farid walaa nahyin iyo diidmatoona hawdan isagoo ka cabsanaya min babsihim yani qabashadoodii waxyeelooda ruksata rusaal waa ugu banaantay walmanduubu ilaahay ka loo sunneeyeyna waa qiyaamuhu inuu ku qumo bifariidati alamri faralka ah farida bilmacruufi wanaagga la faro wanahyi cani lmunkari iyo diidmada xumaanta walow addaakaasi haba gaadhsiiyo ilaa halaakii haba gaadhsiiyo lianna sabra fii hada almawqifi mawqifkan inagu sabraa wadaaka yucizu wuxuu cisaynaya addiina wayuqawi ahlahu ahalkiisa ayuu quweynaya wayudcifu wuxuu daciifinaya ahla الظulmi wاlbaaطil dadka markaa dulmiga iyo baatilka weelkaana waa u daciifinaya waxau leeyahay sheekhu iyadoo ay jirto yacni mashaqaadka hayrulictiyaadigahi haddana shaaricu waxa uu ka yeelay u dulqaadashada iyo xambaarashada mashaqooyinka xaaladaha qaarkood sunno ayuu ka dhiga min qabiil manduubi kii la sunneeyey yacni xaggiisa ayuu ka dhiga sida qofkii lagu dirqiyey gaalnimada waxa uu leeyahay inuu yidhaahdo kelimaddii gaalnimadoo uu haystaa ka laakiin la sunneeyey almanduubu yani almanduub ilayka loo suneeye weeye sabru cala aladaa inuu dhibta ku sabro inuu iska manciyo inuu kelimadda gaalnimada yidhahdo walow haba gaadhsiiyo halaagiise waa sida kii wanaagga farayey xumaantana reebayey wuxuu leeyahay inuu iska aamuso aanuu xukaamta daalimiinta wanaag iyo faritoona kala horjeesanin isagoo basigood iyo qabsadii waxyeellooda ka cabsanaya taasi waa ruqso ka loo sameeyey laakiin waxa weeye inuu la yimaado faralka ah wanaagga inuu fara xumaanta inuu diido walow halaagiisaba ha keentee li'anna sabarka uu halkaa ku sabraa yacni diinta ayay cisaynaysaa ahalkiisa ayay xoojinaysaa dadka dulmiga ee baadilka wadaa na way daciifinaysaa haddii mid waliba jinnaa walaala yidhaahdo yacni waxa weeye markaas dee waxaa laga yaabaa xaqii bayna ku masaxaan baa laga yaabaa yani halka imaamu axmed oo kale masalada khalqulqur'aanka yani uu iska soo taagay dhib a soo gaadheen waayo hadduu isaguna ku raaci lahaa oo halkay markaa raggii kale ka tawriyeysteen uu ka tawriyeysan lahaa ama ka weysiiban lahaa dee masaladu markaas saa sharci lagaga dhigi lahaa walaakin shaaricaha shaaricu maca haadaa kaala jidhkiisa jacala wuxuu ka yeelay taxamula bacdi mashaqaat mashaqaadka qaarkood xambaaliddooda iyo dulqaadashadooda hayr lictiyaadiya aan caadiga ahayn fii bacdi alaxwaali min qabiili ilmanduubi kii la sunneeyey xaggiisa ayuu ka dhigay kamaa fi lmukrahi cala alkufri sida kii lagu dirqiyay gaalnimadoo kale falow waxaa u sugnaaday an yaquula kelimata alkufri inuu yidhaahdo ayaa u sugnaaday ruksatan wlmanduubu wlmanduubu ilayka loo suneeyey waxa weeye sabruhu alaladaa inuu ku sabro waimtinaacu can maqaalati lkufri oraada gaalnimadana uu iska mamciyo walow haddaad ergaykaasi ila halaakii habaa gaadhsiiye wakalqaa'im bilamri bn macruuf wanahy can ilmunkar lahu waxa u sugan an yaskuta inuu amsawara yuwaajiha alxukaam adalama inaanu markaa biamrin walaa nahyin amar iyo nahyi toona aanu ku waajihin hawban min badfihim qabshooda isagoo ka cabsanaya ruksa walmanduub ilayka loo suneeyana waxa weeye qiyaamuhu inuu ku qumo bifariidati alamri bilmacruuf wannahyi can ilmunkar walow addaa ilaa halaakii haba gaadhsiiye lianna asabra fii hada almowqif aw daka yucizu wuxuu izaynayaa addiina wayuqawi ahlahu ahlkiisa ayuu xoojinaya wayudcifu ahla dulmi walbaatilna wuu daciifinaya aaniyan mashaqa midna waxa weeye mashaqatun hayru caadiya aaniya ama mashaqa hayru caadiya mashaqatun hayru caadiya walaakin laabudda ay laga maarmaan tahay min taxamulihaa xambaaritaankeeda lidaruurati alqiyaam yacni laga maarmaannimada in lala yimaado bilfuruudi alkifaayati furuudda kifaayiga yacni la yimaadsigeeda ayay laga maarmaan u yihiin kaljihaadi waaba si jihaadkii oo kale fa huwa fardun cala alkifaaya waa fardu fardi kifaaya ah wain kaana fii qatlu nafsi nafdii dilideeduba ha ku sugnaado waisaaqu ruuxu naftii oo la saaraya ha ku sugnaato waitcaabu ljasadi shirkii oo la daalunaya ha ku sugnaa wa taxamulu nasabi watacab dhibta yani xambaarideediiba ha ku iyo wanaxwi dalika oo min almashaaqi dhibaatooyinkii kayr lictiyaadiya aan loo cadal ahayn ha ku jiraane lianna aljihaada laabudda lahu jihaadkii waa laga maarmaan lixmaayati lbilaadi in bilaadda laga ilaaliyo min alacdaai wa hada darbu min altakliif fi lxaqiiqa yakunu wuxuu noqdaan fi lfuruudi alkifaa'iya furuudda kifaa'iga ayuunbuu noqdaa kama masalaa si aan misaali laa fi lfuruudi alcayniya furuudda cayniga ahee qof walba saaran iyaga ma noqdo wa miduljaad waxaa lamid ah lamar bnu cali wanahyi can lmunkar faridii wanaagga la faraya diidmadii xumaanta fa huwa darbun isaguna waa nooc min duruubi aljihaadi jihaadka noocyaashiisa ka mida ah. yajibu waxaana waajiba an yakuuna fi lumma inuu ahaado liannahu fardun kifaayun weeye walow natijat canhu aba ka dhalato mashaqaatun cadiima hayra caadiya waxa ka dhalatee faalamru bilmacruuf farida wanaagga almutaratabu calayhi u ka ratibaya ada alqaa'imi bih kii ku qumay dhibtiisa aba ka ratibantee yakuunu manduuban ilayhi mid loo sunneeye buu noqonaya binisbati liljuzi juz ahaan marka loo eego ay binisbati lifardin mucayan qof keliya marka loo eego wayakuunu waajiban bilkul xagga marka wadarta looga eegana wuxuu noqonaya waa binisbati ilaa majmuuc اlumma ummadda majmuuceeda iyo wadajirkeeda yani ummadda dhammaanteed marka loo eegana waajib ayuu noqonayaa wain tarataba calayhi hada mubaalig dhibaato xoog leh haba kala tirantee lannahu fardun kifaayin wa yuujadu yajibu waajibka an yuujada fi lumma ummadda in laga helo waxau leeyahay sheekhu midina waa mashaqo aan caadi ahayn laakiin laga maarmaan u ah in la taxamulo oo loo dulqaato oo lala yimaado maxaa yeelay furuuddii kifaa'iga ahayd ee dadka oo dhan wada saarnayd ee hadday cid ka midii la timaado inta kale ka dhacaysay ayaa laimaatinkeedii ku xidhanyay oo daruura ay tahay waa sida jihaadkii oo kale jihaadkii waa fardulkifaaye haddaba maxaa ku sugan waxaa ku sugan nafdii oo la dilayo ruuxdii oo la saarayo jidhkii oo la dhibayo tacab iyo dhibaato loo dul qaadanayo mashaqeed qidlactiyadiya ayaa ku jira maxaa yeelay ee mashaqooyinka loogu dul qaadanayaa dee jihaadkii baa laga maarmaan u ah si markaa acdaadii looga ilaaliya dee bilaadii muslimiinta weliba mashaqooyinka noocaasa ee takliifda la socotaa furuudda kifaayiga unbay iyadu noqotaa furuudda kifaayiga ayuunbay noqotaa ee furuudul cayniyaha inta badan ayadu ma noqoto marka maqaasid mucayana iyo shuruud mucayana la leeyahay oo weliba dee si daa'ima iyo joogto aanu ahayn ayay noqotaa ama haddii markaa dawaam iyo istimraar jiro dee dadka oo dhan ma saarna waxay saaran tahay un ciddii markaas dee mashaqadaa markaas u qaadan karaya hawshaa ka soo bixi karaya dadka oo dhammina waxay ka soo bixi karayaan maahee dhammaantooda wax laga wada rabo maahee waa wax hadday markaa qaarkood ay dee la yimaadaan intii kale ka dhacaya waxaa la mida ah mase cadaabkii iyo dilkii qasabka oo kale marka la qasbayo inuu ku sabro marka manaha ma shaqo maqsuudaahoo iyadoo lafdeeda loo jeedana ma ahae yacni waxa loo bixinayo arrin weyn yacni ayaa lagu ilaalinayaa ama darar weyn ayaa lagu difaacaya isku hor istaagaya jihaadka waxaa la mida ah buu leeyay wanaag faridda iyo xumaan reebidda waa nooc noocyada jihaadka ka mid a ah oo laga maarmaan u ah ummadda in laga helo maxaa waa faral kifaaya walow mashaqooyin waaweyn oo circaadiyaba ha ka dhashaane oo wanaaggii iyo far wanaaggii faridiisii ay ka ratibmaysay qofkan inuu ku dhib isaga marka shakhsiyan loo eego wuxuu noqonayaa manduub waa isaga marka fardi mucayana iyo jus loo eego laakiin kulliya majmuuca ummadda marka loo eegana waa waajib buu noqonaya oo ummaddii waa inaan laga waayin walow haba ka ratibmayo adan baaliq yani dhib xoog badan ha ka ratibmayse maxaa waa fardulkifaay fardulkifaayna waxa waajib in ummadda laga helo taaniya mashaqatu wey gayru caadiya aan caadi ahayn walaakin laabudda laga marmara min taxamulihaa in la taxamulo oo la qaato oo loo dulqaato waa lidaruurati alqiyaami bilfuruudi alkifaa'iya kuqumidii faradyaalkii kifaa'iga ahaa ayaa markaa ku taagan kaljihaadiba weeye fahuwa fardu cala alkifaayati weeye wain kaana fiihi qatlu nafs nafda dilideedii ha ku sugnaatay wainsaaqu ruuxi nafda bixinteedii ha ku sugnaado waitcaabu ljasadi jirka dhibkiisa ha ku sugnaado wa taxamulu nasabi waaltacbi nasab iyo tacab waysa dhibun yani duduqaadkeed baa ku sugnaaday wanaxwi daalika oo min almashaaqi ka mida hayr alictiyaadiya ee aan caadiga ahayn lianna aljihaada laabudda lahu waa laga maarmaan lixmaayati albilaadi min alcadaa in laga ilaaliyo wa hada darbu noocan min altakliifi fi lxaqiiqati yakunu wuxuu noqdaa fi lfuruudi alkifaa'iya kadaa masalan sida soo miisaarinay laa fi lfuruudi alcayniyati ma noqdo wa midlu ljihaad waxaa la mid ah alamr bimacruuf wanahyi can ilmunkar faridii wanaagga iyo diidmadii xumaanta fahuwa darbun min duruub اljihaadi waa nooc nacyadi jihaadka ka mida yajibu waxaana laga maarmana an yakuuna fi lumma in laga helo lannahu fardun kifaayin weeye walow natiijat canhu ama natiija canhu haba ka dhaarato mashaqaatun cadiima mashaqooyin waaweyn oo qayr cadiima waxa ka dhaaratee oo falamru farida bilmacruufi la faro almutaratab calay hada alqaa'imi bih oo kaa ratibmayey kan ku qumaya dhibtiisu yakuunu manduwan ilayhi wuxuu noqonaya mid loo sumeeyey binisbati liljuz ay binisbati lifardin mucayan qof mucayana marka loo ego wayakunu waajiban bilkul wayakunu waajiban bilkul waxaanu noqonayaa ay binisbati ilaa majmuuci lumma ummadda majmuuceeda iyo dhammaanteed marka loo eegana waajib buu noqonaya wain tarataba calayhi aadan baaliq yacni dhib xoog badani haba ka ratibamtee xeel dheere baaliq yani xeel dheere liannahu maxaa yeelay isagu fardun kifaayin weeye yejiba ay waajibta an yujaba fi lumma ummadda in laga helo aaniyan haalian saddexaad waa mashaqa hayra caadiya waa mashaqa aan caadi ahayn oo laa tataata'a aan ka imanaynin min daati alficli wa abiicatihi ficilkan lafdiisa iyo dabiicaddiisa aan ka imanaynin wa inamaa bisababi lmukalaf kan mukalafkaa sababdiisa ayay uga imanaysaa nafsihi nafdiisa biiltisaamihi waa isao isku laaziyaan afcaala shaaqa afcaasha adkeed allatii taasoo lam yaati biha sharcu aanu sharcigu la imanin wa hada nawc nowcan oo min alafcaali afcaasha ka mida laa yajuusu ma bannaana faqad ruwiya waxaa la wariya ana nabiya sala allahu alay slm ra'aa rajulan nin ayuu arkay qaa'iman fi shamsi cadceedda taagan fasa'ala canhu wuu weydiiyey faqaal waxa ya rasuula inahu nadara wuxuu ku nadray an yaquuma fi shamsi inuu cadceedda cadceedda taagnaado walaa yaqcuda aanu fadhiisanin walaa yastadilla aanu hadhaysanin walaa yatakallama aanu hadlin wayasuuma uu soomo faqaala nabiyu sala allahu alay sl wuxuuhi muruuhu fara falyatakalam ha hadlo waliyaqcud ha fadhiisto waliyutima sawmahu soomkiisana ha dhammaystirto waxau leeyahay sheekhu noocna waxa weeye waa mashaqa hayra caadiya oo aan ficilkan lagu kalifay iyo dabiicadiisa aan ka imanaynin ee ka imanaysa sabab uu markaa mukallafkan isaguna fahantiisa ula yimi oo isagu afcaashii adkayd afcaal adag oo aan sharcigu la imanin oo aanu saarin oo isagu leeyahi mashaqo ka imanaysa weeye ama yacni waxaa la odhan karaa isaga oo u qastiya mashaqada iyo dhibta weeye mashaqo iyo dhib aanu sharcigu saarin oo isagu u qastiyo oo uu doono ayaa la yidhaahdaa noocaasi isagu ma bannaana waayo mashaqo lagu saarayba ma aha nusuusta ku soo aroortayna way fara badan tahay wuxuu inooga soo qaatay faqad ruwiya buu ihi faqad ruwiya waxaa lagu wariyaa siqata tamriid baa la yidhaahdaa xadiidku marka aanu sugnayn ayaa ruwiya la yidhaahdaa xadiidkani waa xadiid albukhaari warinayo markaa waa laga wanaagsanaa inuu sheekhu ruwiya u isticmaalo waxaana weeye nin abu israa'iil la yidhaahdo ayuu ahaa ninkan ku nadray nebiga ayaa arkay nin taagan cadceedda markaasuu weydiiyey waar muxuu ah ninkaa cadceedda taagan sida yar filay wuxuu ku nadray inuu cadceedda taagnaado inaanu fadhiisanin inaanu hadhaysanin inaanu hadlin inuu soomanado intaasuu israaciyey inuu cadceedda istaago oo aanu fadhiisanin oo aanu hadhaysanin oo aanu hadlin oo uu soomo yacni waa dhib aan ilaah iyo rasuulkiisu midnaba aanay markaa saarin oo isagu markaa dusha iska saaray markaa nebi maxamed muxuu yidhi waa ruuxa afartan hadal dhaha amus cibaado noqon maayo waa musnaada waar ha iska fadhiisa joog waxba noqon maayo soomkiisana ha iska dhammaystira dadka qaar waxaan filayaa hana iska hadhaysta ayuu yidhi ay fara badan yihiin nusuusta markaa ku soo aroortay khuduu min alacmaali maa tutiiquun walacmaasha in wixii aad ka karaysaanun ka qabsada halaka almutanaicuun kaa hore markaa bukhaari muslim baa warinaya caisha laga warinaya kuwa mutanaicinta ee gunda wax walba ka gaadha waa halaagsameen sida muslim abu daawuud axmed ay cabdillahi ibni mascuud ka warinayaan waxaa jira isaga xadiidkii al imaamu axmed uu warinayo oo isagoo la midana markaa bukhaari iyo muslim iyo abu daawuud iyo ay lafdi kale ku warinayaan ruuxa dumara ah, ayaa waxay ku nadarteeganaya iyadoo lugaynaysa xajido markaasuu ina allaha laqaniyun can mashia socodkeedaas ilaahay waa ka deeqtoonyahe dhiba iyadu isgelisa mooyaane wax kaloo markaasuu u tarayaa ilaahay ma jiro waa kii yacni soomkii dhibayey ee dadkii markuu arkay ninkii loo hareeyey ee lagu xoonsanaa wuhi waa maxay ee layidhi waa hebeloo waa soomanayo soomkii baa dhibtaa u geystay laysa min albiri siyaamu fi sabr biriga kama mid ahaa soomka safarka la soomo ee xaaladda gaadhsiinaya waa xadiis bukhaari iyo abu daawuud iyo nasaa-i axmed ay warinayaan haalian mashaqatun hayru caadiya weeye oo laa tataata aan ka imanaynin min dati اlficli wa طabiicatihi ficilkan lafdiisa iyo dabiicadiisaan ka imanaynin wainahaa bisaabi mukalafi nafsihi mukalafka nafdiisa sababteeda ayuu ku imanaya biiltisaamihi wuxuu isku laazimaya alafcaala shaaqa afcaal adag allatii taasoo lam yati biha sharcu aanu la imanin wa hada nowcu min alafcaal noocan ficilada ka midi laa yajuusu ma banaana faqad ruwey waxaa la wariyo xadiidka bukhaari baa wariya ana nabiya ra'aa rajulan booray qaa'iman bishamsi cadceedda taagnaa fasaala canhu maasu weydiiyo faqaluu cala ya rasuula inahu nadara wuxuu ku nadray an yaquula fi shamsi cadceedda inuu istaago walaa yaqcuda walaa yastadila walaa yatakallama wayasuuma uu soomanaado marka wixii aan waxba ku tacalluqin wuxuu naburi muruhu falyatagalam walyaqud walyutiba sawbahu laakiin soomku isaga waa cibaado oo nadarkii waa ku guntabaya soomkaa wato laakiin waxaan kale wax qiimay leeyihin oon dhib ahayni ma jiro wa cindamaa akhada bacdu asaxaaba saxaabada qaarkood markii uu nafsahu ku qabtay biqiyaami leyli habeenka istaaggiisa wa bacdun barkoodna bisiyaami dahr yacnii sanadka iyo wakti oo dhan inuu soomo wa cadam alfitr aanu afurin wa bacdun barkoodna biictizaali nisaai dumarka inuu ka dheera wa tarki zawaaji guursigana ka tago qaala nabiyu sala allahu alay slam lihaa ulaai kuwa wuxuu ku yidhi amaa hooyay wallahi ilaahu de ina anigu la akhshaakum lilahi ilahay xaggiisa khaydi ku khashyadaa badan ayaan wa atqaakum lahu khaydi ku cabsiya badan baa leh laakini asuumu waa sooma waaftir waa afuraa wa usallii waa tukadaa wa waa seexdaa waa tasawaju nisaa dumarkana waa gursadaa faman raqiba can sunnatii qofka sunahayga naacana falaysa mimi aniga iga mid maaha nabigu yidhi waxay ahaayeen xadiidka waxaa warinaya imaamu muslim iyo nasaa-i baa warinaya waxay ahayn koox saxaabo ah yacni waxay yimaadeen guryihii nebiga iyagoo bal hadda dee masaajidka iyo wuxuu ku qabta waa ogaayeene bal guriga marka uu joogo cibaadadiisa ayagoo doonaya marka ay u sheegeen ay yidhaahdeen dee ehelkiisu markaa u shaqeeya marka ay salaaddu gaadhana xaggaa suu baxaa ayay yaraysteen waxaa war halkaynu nabi nebi maxamed kaga suganahay nebi maxamed dembigiisii kiisii dambe waa la dhaafee yahaynaan ku degtoomine inagu aan ka badini rasuul mid yidhi anigu habeen oo dhan waa taagnaanayaa laba indhoodba isu keeni maayo mid kale wuxuu yidhi anigu maalin oo dhan waa afur afurima maayo midna wuxuu hi anigu dubal waan ka dheeran weligeeba guursan maayo arrinkii baa loo sheegay wanaaga sidaa yidhi ma maydinka ahaa wuxuuhi wallaahi baan ku dhartay anigu horto mid idinka khashe iyo cabsi badan ilaahay xaggiisa ma jiro oo anaa idinku khashe iyo cabsi badan ayadoo taasi jirto ciddii dhaafaysa aanay jirin haddana waan soomaa maalmaha qaarkood maalmaha qaarna waana furaa wa usallii habeenkii wakhtiyada qaar waan tukada wa arqudu saacadaha qaarna waan seexdaa dumarkana waan guursadaa sunnahaygii waa kaase ka sunnahayga nacaa aniga iga mid maaha oo jidkaygima hayo wa cindamaa akhada bacdu saxaaba saxaabada qaarkood markay ku qabteen nafsahu biqiyaami leyl habeen istaaggii wa bacdum barkoodna bisiyaami dahr yacni sanadkii wakti hore inuu soomo wacadam alfidri waanafurayn wa bacdum barkoodna biictisaal nisaa dumarka ka dheeraanshahooda wa tarki zawaaji iyo guursiga ka tegitaankiisa qaala nabiyu sala allahu alay wasalam lihaulaai wuxuu ku yidhi ama hooyay wallaahi baan ku dhaartay innii anugu la akhshaakum lahu ka idinku cabsida badan ayaanay waatqaakum ee idinku taqwada badan lakinii asuumu usuumu waa soma afturu waana fura wa usallii waa tuga waa arqudu waa seexda waa tasawaju nisaa dumarkana waa guursadeen fafaraqii can sunnatii qowga sunnahayga maca falaysa mina aniga iga mid maaha waalxikmatu fii hada kullihi xikmaddu waxa weeye arrinkaa dhammaantii anna tacdiiba aljasadi jidhka cadaabitaankiisa wa taxmiilahu iyo in la xambaarsiiyo almashaaqa dhibaatooyinka bilaa aqradin mashruucin iyadoona qarad iyo ujeeddo mashruuci aanay jirin walaa maslaxa dalina aanay jirin yucaddu waxa lagu tiin min alcabasi ciyaar falaysa lishaarici shaaricu ma sugnani maslaxatun dan fii daari jasadi jirka dhibkiisa bal ilmaslaxatu waxay ku jirtaa fii xifdihi waalcinaaya bihi jirka in la ilaaliyo loona cinaayadoo loo dadaalo xataa yastadiica si u karo almukalafu alqiyaama in la yimaado bisaalix alacmaali acmaasha wanaagsan walaakin idaa wujida marka la helo maa yadcuu wuxuu gu yeeraya ilaa tacamudi lmashaaqi mashaaqda xambaaritaankeeda wuxuu gu yeerayo oo min taxqiiqi maslaxati lmaslaxa xaqiijinteedu aw iradi nabilin ama ujeeddo markaa wanaagsanoo sarraysa aw maqsadin mashruucin ama maqsad iyo wax loo qasdao mashruuca ubiixa markaas waa la banayn ubiixa markaa waa la baneeyey oo nudiya lilmukallafi waa loo suneeyey oo wajaba calayhi waxaa ku waajibay ubiixa waxa loo baneeyey oo nudiya lilmukallafi waxa loo suneeyey oo wajaba calayhi waxaa ku waajibay taxamulu alafcaali shaaqa afcaasha adag u dulqaadashadeeda waxau leeyahay sheekhu xikmadda iyo ujeedaarigaa ku jirta ee loogu diidayo afcaasha markaa dhibta ay ku jirto ee aan sharcigula jiraynin waxa weeye jidhka inuu qofku jidhkiisa cadaabo inuu mashaaq iyo dhibaatooyin markaa mariyo iyadoon ujeeddo mashruuca oo ka dambaysa aanay jirin iyadoo maslaxa iyo dan meesha taalla aanay jirin cabas iyo ciyaar baa markaa lagu tirinayaa inuu qofku halkaa midacda taagnaado waxa la yaaliyo wax ka dhalanayaa aana hayn jirkiisa inuu dhibo kuma jirto idan markaa dee ama qof ciyaaraya ama qof waalan ayaa lagu tirinayaa idan shaarica markaa maslaxa iyo dani uguma jirto jirka dhibidiisa bal maslaxadda shari waxay ku jirtaa jidhka in la ilaaliyo loona dadaalo si dee qofkan mukallafka ahi uu u karo acmaashii wanaagsanayd ilay nafdaadu waa gaadiidkaagii xadiid baa wuxuu ku soo arooray basaar uu warinayo nalmun bita la ardan qataca walaa daxran abqaa qofku hadduu masalan gaadiid ka haysto oo safar dheerna u socdo mar qudhanna sin waayo oo masalan waxaa la doonayaa dee xilliu daaqa neefkii inaad inaad inaad inaadna siisood siiso xilli kulaylaha inaad dastaabaa la doonaya oo masalan dee aad marta markaa caadad yar kullaatay ah ilaa koob iyo toban markaa maraysa inaad markaa furto oo aad markaa daajiso kadib hadhowta markaa walwalku soo dhacay lalbayga haddana aad dhaqaajiso haddana aad masale shantoo kale aad furto siduu u daaqo habeenkii markaa xilliyada qaar aad socoto haddaad se isugu bixiso kaasi naardan qataca walaa dahran abqaa dhulkii uu doonayo masaafadiina ma wada goynin laba cisho hadduu isugu bixiyo maalin saddexaadda afku goosanaya masaafadii uu ku socdayna ma goynin dhabarkii uu fushanaana ma riibanin markaa dhexda ku banjaray weeyi idan markaa nafdaada caynkaasoo kale ah nafdaada ayaa caynkaasoo kale ah laakiin haddii la helo buu leeyahay wuxuu gu yeedhaya mashaqooyinkaa in loo dulqaato oo maslaxa la xaqiijinaya ama qarad iyo ujeeddo nabiil oo wanaagsan baa la xaqiijinaya ama maqsad mashruuca ayaa jira markaa dee mar mubaax buu noqon mar sunno ayuu noqon mar waajiba ah ayaabuu noqonayaa afcaasha saaqada ah in loo dulqaataa oo macnaha hadba waxay ku xidhan tahay waxaani hadduu wax manduub ah oo sunna laga sunno ayuu noqon hadduu iska muxaya mubaax buu noqon hadduu waxaani waajib yahay waajib buu noqonaya markaa mashaqadii in loo dulqaataa waalxikmatu fii hada kulli waxa weeye ana tacdiiba aljasadi jirka cadaabitaankiisa wa taxmiidow iyo in lagu xambaaro la saaro lamaryo almashaaqa dhibaatooyinka bilaa qaradin mashruucin qarad mashruuc iyadoon jirin walaa maslaxatin yucaddu min alcabas waxaa lagu tirin ciyaar falaysa lishaaricu masaa maslaxatun fii daai ljasadi jidhka dhibkiisa shaaricu maslaxa kuma iyo dani iguma jirto bal ilmaslaxatu dantu waxay ku jirtaa fii xifdihi jidhka in la ilaaliyo walcinaaya bihi in loo dadaalo xataa yastadiica almukallafu si mukallafku u karo alqiyaama inuu la yimaado bisaalix alacmaali acmaasha wanaagsan walaakin idaa wujida marka la hela maa yadcuu wuxuu ka ila taxamul almashaaqi mashaqooyinka yacni udulqaadashadooda wuxuu ku yeedhayo min taxqiiqi maslaxati maslaxa xaqiijiteed aw qaradi nabiilin ama qarad iyo ujeeddo wanaagsan aw maqsudin mashruucin ama wax loo qasiyo mashruuca ubiixa waa la baday ow nudiba lilmuhlafi waxaa loo suray oo wajiba ah caleyh waxaa ku waajiba taxamulo alafcaal shaaqa afcaasha shaaqada ah yani udulqaadashadeeda wa hada alasaas asaaska haddaynu ku socno yajibu waxaa waajiba an nafhama inaan fahno maa ruwiya waxaana wariya min siirati aslaafina dadkeennii hore dhaqankoodii asaalixiina ee wanaagsanaa wa akhadihi nufuusahum iyo nafooda inay ku qaateen bishiddati aday wa danqi lcayshi caysh cidhibiya waalkhashani iyo mid adagoo min allibaasi waaطacaami libaaska iyo raashinkiya fa cumar ibn اlkhaaab wa cali bn abi aalib wa cumar ibn cabdilcaziiz wa amhaaluhum kaanuu an yaakuduuna nufuusahum bishidda adayg bay ku qaban jireen khushuurati iyo adayg liannahu wulaatu umuur waa umuurtii kuwii markaa dee tawalinaya madaxda u ahaa wa fii maqaami qudwati lumma meeshii meel lagaga dayday ummadana ummaddu ciddii ay ku dayanaysay bay ahaayeen faxasuna minhum waxaa ka wanaagsanaaday xaggooda faxasunaa minhum xaggooda waxaa ka wanaagsanaaday milu hadihi tasarufaat tasarufaadkaasoo kale waxumiduu waana lagu mahadiyey min ajli haayatimna haayada iyo yoolka ay ka leeyihiin dartii ayaana loogu mahadiyey waxau sheekhu leeyahay asaaska aynu soo dhignay ee ah mashaqooyinka markaana qarad iyo maslaxa midnaba jirin ee jeclaabin oy tahay aanay bannaanayn laakiin marka yacni maslaxo iyo qarad iyo maqsuud mashruuca lagu xaqi jiray ay bannaan tahay aasaaskaasaa waajibay ah inaan ku fahanno waxa laga wariyey ee siirada iyo dhaqankii habdhaqankii aslaafuna saalix ama salafuna saalix salafkeennii wanaagsana ama aslaafteennii dadkeenna horreeye wanaagsana ay dhahaayeen iyo sida ay nafahooda markaa ugu qabteen aday iyo nolol cidhiidhi ah iyo inay maryo markaas ada maryo naaci markooda iska ta maryo markaa iska adag iyo raashid iska adagiyo ay iska qaataan wuxuu leeyay cumar bin khadaab iyo caliy bin abi taalib iyo cumar bin cabdilcaziiz iyo kuwii la midka ahaa nafahooda markaas aday iyo khusuuna ayay markaa ku qabteen maxaa yeelay umuurtii dee muslimiinta ayaga ayaa u madax ahaa wulaat umuur bay ahaayeen hadday markaa ka dhargaansayn baa kuwa madaxda ah ee joogaan yacni ay gees walba ugu uqafidsanayaan hadday gaari tahay hadday guryo tahay hadday wax walba tahay dee ay isagaba yeelanayaanba qaarkood dal iyo bad iyo berri iyo dad kale ay wada yeelanayaanay si alla siay doonaan u gelayaan ayagu waxay arkayaan hadday wallaatu umuur yihiin mar hadday meeshii ummadda ay ku dayanaysay ciddii la eegayay ay yihiin ayay ayagu nafdooda sida adayga iyo libaas iyo raashima wixii adkaa ayay markaa ayagu ka qaateen marka tasarufaadkaasi ayaga marka laga eego waa wanaagsanaaday waana lagu mahadiyey deeqaayadaa iyo ujeeddadaa ay ka lahaayeen iyo yoolka ay ka lahaayeen ee ah maadaama ay markaa ummaddii de ay ummadaxu yihiin maadaama ummaddii ay eegayso inaanay dee ummaddii sawir xun siinin oo hantidoodii waxoodii ay u badbaadiyaan oo nolosha aday markaa nafdooda ay ku qabtaan ujeeddada adagay ka lahayeen awgeed ayay tasarufaadkaasina ugu wanaagsanaaday xaggooda markuu ka yimid looguna mahadiyey alaa hada alasaasi yajibu xawaaji an nafhama inaan fahno maa ruwiya waxaa laga wariyay min sirati aslaamina asaalixiina salafyadeenii wanaagsanaa iyo waaqdii maqaanshooda nufuusta ay ku qabteen bishiddati adag iyo wadanki lcayshi nolol cidhiiriya waalkhashal iyo kii adkaaya min allibaasi waaطacaam huga iyo raashinkaa facumar bn khadaab wacali bn abi aalib wacumar bn cabdilcaziiz waamhaaluhum kaanuu yaakuduuna nufuusan waxay ku qaban jireen bishidda iyo wakhushuurati adag laanahum wulaatu umuur waa arrimaa markaa kuwii madaxda ahaa wa fii maqaami lqudwati lumma meeshii markaas qudwada ee laga daynaya ummadda ayay joogeen faxasuna markaa waxa wanaagsanaaday minhum xaggooda milu hadii tasarufaat waa wanaagsanaaday wuxumido waana la mahadi min ajli haayati minha haayada ay yoolka ay kala darteed hadduu qofkaa samayn lahaa ee waa lagu qabsan lahaa na waa mahadiyeen wakadalika saasoo kale yumdaxu lisaar loo ammaana isaar iyo ku horamarin calaa nafsi inaad naftaadi ka hormariso wa in addaa haba gaarsiiyo ilaa taxamuli shidda yacni adayg xambaaliddii wadayqi yacnii fi lcayshi waa limaa fi liihaari waxa isaarka ku suganay min cawni almuxtaajiina kuwii baahanaa oo loo gargaarayo wa taqdiimihim iya iyagoo loo horraysiinayo cala nafsi nafdi iyagoo laga horraysiinayo wakadalika yuxmadu shaksu waxa lagu amaanay cala ibticaadi cala alibticaadi ka fogasho can abwaabi dalama daalimiinta albaabadooda inuu ka fogaano waxadan mucaawanatihim iyo inaanu markaas mucaawana iyo markaa caawimooyin aanu yani mucaawano la yeelanin walow addaa bihi dalika haga gaarsiiye ladayqi fi risq yani inuu cidhiiri markaa risqiga ku galo waalkhushuuna fi lcaysh noloshana ku adkaato falmashaaqu iyo khushuunat lcayshi bi hadi laxwa almaxmuuda waa la mahadin laa lidaati lmashaqati mashaqada lafahanteeda maha walaakin liannaha jaad waxay u timi min ajli qaradin mashruucin qarad mashruuca dartii wa qasin nabirin iyo qasad wanaagsan ama fii gayri hadi alxaalat falaa madxa walaa sanaa'a ammaan ma leh lilmucaridiina kuwa u bandhiga anfusahum nafooda ila shiddati wadayqi shidda iyo dayq kuwa nafooda u bandhiga ayuu wax ammaanay leeyihin ma jirto waxau leeyahay waxa kaloo la ammaanaa iisaaru qofku nafdiisii walaalkii ka hormariyo oo masalan wax yaroo raagsan ama biyaabaa la hayaa oo isagana dhib iyo mashaqay u qabsanays inuu walaalkii ku horraysiiyo walow isaga shidaiya mashaqaba ha ku timaadee maxaa yeelay qof baahan u hiilinayo oo u kaalmaynaya ku sugan wallahu fii cawni lcabdi maa kana alcabdi fii cawni akhiih xadiidkii saxiixuna wuxaa ilaahay wuu kaalmaynaya adoonka intuu walaalkiisana u kaalmaynayo waxa ku sugan ka horumarin markaa uu nafdiisii ka horumarinayo ayana fiican kadalik waxaa kaloo shaksiga lagu ammaanaa hadduu dadka daalimiinta albaabadooda ka fogaado iyo madaxda waanu markaa wax markaa mucayo mucaawaladooda yani waxay bixinayaan mucaawanadooda iyo markaan wax mucaawalaha qaadin mucaawalaan la yeelanin ayana waa la ammaanaa walow haba gaadhsiye kaasi dayq xagga risqigii iyo nolosha ku adkaata haba gaadhsiise oo haddii markaa kuwii dee aalimiinta iyo duqaadda markaa la socday dee guryo waaweyn iyo gawaariyo wax walba la siiyo kii markaa isagu iskaga gaabsada ee markaa albaabadooda ka fogaada isaga noloshu waxa ku adkaatee oo mashaaqda iyo nolosha adag ee markaa noocaasi waa maxmuuda mashaqa ahaan markaa looma ammaanayo iyo dhibtan markaa qofka timi laakiin waxa weeye dee ujeeddadan mashruuca iyo qasadka nabiilka laga leeyahay ee daalimiinta markaa laga fogaanayen waxba laga qaadanaynin wey iyo horumarintan markaa walaalkii markaa u nafdiisi ka hormarinayo caawinayo laakiin xaaladahaasi markaanay jirin inuu qofku markaa nafdiisa maryihii markaa adkaa ee liitay markaa qaato inuu markaa cuntada wixii aagsanaa iska ilaaliyo oo nafdiisa shiddo iyo mashaqaiyo dankiiyo cadriiri markaa u bandhigo taa ayada wax ammaanahoo ku jirtaay ma jirto mar haddaan wuxuu jira ka dambeeya aanay jirin wakadalika saasoo kale yumdaxu liisaaru horumarintii calanafsi loo hormariya loo ammaanaya wain adda habagaasiya ilaa taxamul shidda shidda xambaarideed iyo wa dayqi ciriiri fi lcayshi xagga noloshee waa limaa fi liihaari waxaa ku sugan iisaarka ee min cawni lmuxtaajiina kuwii baahnaa caawintooda wa taqdiimihim cala nafsi iyo nafdooda ka hormarinayso wakadalika yumdaxu waa la ammaanaa shaksu caliya cala libticaadi fogaanshacaala waabidaram wacadee mucaawanatihim iyo in wax mucaawanaa markaas aanu la yeelan walaaddaa bihi daalika haba gaarsiiyo ila dayqi cidhiiri fi risqa xagga risqa cidhiiriba ha ka gaarsiiyo waalkhushuuna fi lcaysh iyo noloshoo mar ha ku adkaata falmashaaqu dhibaatooyinka iyo wakhushuunat lcayshi nolosha adag fii mili hadi laxwaali maxmuudatun mid markaas la ammaani weeye laa lidaati lmashaqati mashaqada laf ahanteeda loo ammaani maayo walakin lannaha jaa-ad waa timi baa loo ammaanaya min ajli qaradin mashruuc qarad iyo ujeeddo mashruuca dartii ayaa loo ammaanaya waqasti nabiilin iyo ujeeddo wanaagsan ama fii gayri hadi alxaalaat xaalaadka waxaan ahayn falaa madxa walaa sanaa'a ammaan iyo sanaa midnaba uguma jiro lilmucaridiina anfusahum nafahooda kuwa u bandhiga ila shiddati wadayqi shiddo iyo cadiidi kuwa u bandhiga ayaga wax ammaanay markaas ku helayaan ma jiro wallahu aclam halkaa inoogu joogo